بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أهل المجد والدين وبعد باب النعت waxaynu culimo cashirkeenna maanta aynu ka bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala baabka nactiga baabu nacti tawaabicdii ayuu sheekhu halkan inooga bilaabayaa oo waxa inoo bilowday waa tawaabicdii tawaabicdu waxay ka koobnaayeen shan baab ayay tawaabicdu ka kooban yihiin shanta baab ee tawaabicda laysku yidhaahdaa waxaa kow ka ah baabka nactiga ah nactiga ayuu sheekhu u soo horreysiiyey ama uu soo hormariyey baabu nacti buu yidhi baabkani laba laba magac ayuu leeyahay culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen nacti culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sifo haddaba nacti iyo sifo markaynu eegno iyama ayaa sawaabka u dhow ama saxan ma nactiga ayaa saxa mise sifada ayaa saxa labada baab eh, labada magacba baabka waa loo yaqaanaa ama baabu sifati baynu odhan ama baabu nacti baynu odhan waxa wanaagsan baa la yidhaahyo caam ah sifada ayaa caam ah sababta ay sifadu ku wanaagsan tahay waxa weeye tilmaanta khaaliqa iyo tilmaanta makhluuqa labadaba sifo ayaa la isku yidhaahdaa khaaliq iyo makhluuqba tilmaantooda sifo waa la odhan laakiin nactiga marka laga hadlayo waxaa loo isticmaalaa ereyga nactiga ah tilmaanta iyo sifada makhluuqu leeyahay nactullaahi lama yidhaa laakiin nactu muxamedin baad odhan sala allahu calayhi wasalam haddaba ka caamkaa baa la qaadanayaa oo sifada ah baabunacti nactigu waa tilmaan tilmaantaasi waxay ecraabka ku waafaqi doontaa la tilmaamaha haddaan idhaahdo masajid weyn ayaa tilmaana ereyga tilmaanti waa erege masaajid weyn hadaan idhaa yaa tilmaana weynta ayaa tilmaana yaa la tilmaame ah la tilmaamuhu waa kee waa masaajidka haddaba waxaa la doonaya masajidkaasi haddaan idhaahdo hada masjidun kabiir haddaan idhaahdo kabiirku waa tilmaantii wuxuu la icraab noqonayaa masaajidka hadduu marfuuc yahay la tilmaamuhu tilmaantu marfuuc bay noqon hadduu mansuub yahayna mansuub bay isla noqon hadduu majruur yahayna majruur bay isla noqon baabu nacti annactu nactigu huwa nactigu ataabicu waa taabica iyo raacaha ka ka horeeya ayuu raacaa xagga icraabta ayuuna ku raacaa almushtaqu waa mushtaq oo waa la soo ishtiqaaqday aw ilmuawalu bihi amase waa lagu awilayaaba mushtaqa ayaa lagu awili almubaayinu mubaayin buu u noqon oo wuu khilaafi lilafdi matbuucihi ka matbuuciisaa ee taabica matbuuca u ah lafdigiisa ayuu khilaafayaa waxaynu halkaa arkaynaa tacriifka ayaynu arkaynaa halkaa ku qoran tacriifka inoo qoran sheekhu wuxuu yidhi nactigu waa taabicun muxuu taabicu yahay matbuuca ayuu taabicu yahay oo xaggee buu matbuuca ka raacayaa ama taabic ugu noqonayaa kow waa xagga icraabta welibana icraabtaa jasmuhu kuma jiro oo sifada iyo mawsuufku jasmaha iskuma waafaqi karaan waayo jasmuhu ficilkuunbu u gaar ahaa sifaduna ismigay u gaar tahay laakiin rafcahay isku waafaqi ama nasbaha isku waafaqi ama jerka ayay isku waafaqi saddexdaa mid ahaan waa inay isku waafaqaan waa taabicun almushtaqu waa mushtaq oo waa la soo ishtiqaaqday mushtaqa waxaa loo yaqaanaa maa dalla calaa xadain wa saaxibihi wa tadamana macnaa ficlin wa xuruufihi mushtaqu waa waxaa ku tusinaya xaded iyo dhacdo iyo kii u saaxiibka ahaa ee samaynaya ama lagu samaynayey ee haddana koobsada ficil macnihii iyo xuruuftii annactu nactigu huwa taabicu waa taabic waa raace kaka horreeyuu icraabka ku raacaya almushtaqu waa mushtaq oo waa la soo ishtiqaaqday aw ilmu'awalu bihi ama waa lagu awilayaa mushtaqa ama mushtaq maahee waa mu'awalu bihi mid lagu awilayo mushtaqa mu'awalun bilmushtaq waxaa mu'awalun bilmushtaq looga jeedaa waa aljaamid aladii yufiidu min almacnaa maa yufiiduhu lmushtaq watadamana macnaa ficlin duuna xuruufihi waxaa la yidhaha waa ereyga faa'iideeye jaamidku ama almu'awal bilmushtaq waa ereyga faa'iideeya macnaha uu mushtaqu faa'iideeyo ee ficil macnihii laga helayo laakiin ficil xuruuftii aan laga helaynin almubaayinu wuxuu khilaafsan yahay lilafdi matbuucihi ka matbuuciisa ah ee uu raacayo lafdigiisa ayuu khilaafaya oo isku lafdi ma noqonayaan haddaba tawaabicda nactiga baabkanuu soo hormariyey tacriifkiisu intaa ayuu noqonayaa kow waa nacti waa taabic laba waa mushtaq saddex waa mushtaqa ma muawalu bihi saddex waa mubaayinun lilafdi matbuucihi haddii saddexdaa shardi la helo shayga halkan yaallaa nacti ayuu noqonayaa waa inuu shaygu taabici yahay waa shardiga koobaad tilmaanta koobaad haddana waa inuu mushtaqama muawalu bihi yahay waa qodobka labaad haddana waa inuu almubayin lilafdi matbuucihi yahay almubaayin lilafdi matbuucihi waa inuu mubaayin yahay mid mukhaalif ah oo ka matbuuca u ah lafdigiisa khilaafaya saddexdaa haddaynu helno wuxuu noqonayaa nacti iyo taabic buu noqonayaa ama sifo tusaalihii mee haddaba saddexdaa laga wada helayay waxaan idhi jaaa muxamedun alcaaqilu waa maxay macnaha jaaa muxamedun alcaaqilu markaa la idhaha jaaa muxamedun muxamed baa yimid muxamedkii alcaaqilu caqliga lahaa yaa sifaa ama nactiya ereyga alcaaqilu yaana mawsuufo ama mancuut ah ereyga muxamed haddaba sifadu saddexdii shardi ma wadataa horta kow alcaaqilu taabic ma yahay jawaabtu waa nacam oo yuu taabicu yahay muxamedka hore icraabku ku waafaqayna waa rafco laba mushtaq ma yahay ereyga alcaaqil waa nacam waa mushtaqoo ficilka caqalabaa laga keenay saddex mubaayinun lilafdi matbuucihi ma yahay waa nacam oo muxamedka iyo caaqilku dee isku dhawaaq ma aha isku lafdiba ma aha way ku kala duwan yihiin baabka nactiga ihi xuruufta ma galo oo laba xaraf oo istilmaamaya heli maysid ficiladana ma galo oo laba ficiloo istilmaamaya heli maysid xaraf iyo ficil ma galo oo xaraf iyo ficil istilmaamaya heli maysid xaraf iyo ismi ma galo oo xaraf iyo ismi istilmaamaya heli maysid ficil iyo xaraf ficil iyo ismi ma galo oo ficil iyo ismi istilmaamaya heli maysid keliya wuxuu galaa asmaada uun baabka nactiga ahe asmaada oo qura ayuu galaa meel aan asmaada ahayn ma jiro welibana waxaa jira asmaada qaar aan nactino noqon mancuudna noqonna way jiraan hadda maalan damiirka haddaan soo qaato damiirka damiirku suurtagal maaha inuu nacti noqdo oo damiir nactiya keen haddii lagu yidhaha waa khalad baad odhanaysaa damiirku mancuudna ma noqdo af carabiga marka la joogo damiir haddaad soo qaadata nactina noqon maayo mancuudna noqon maayo asmaada waxaa jira qaar nactina aan noqonayn mancuudna aan noqonayn iyo qaar nacti u noqda oo laga yaabo inayna mancuudba ahayn waa asmaada mushtaqa ah qaar ka mida weeye haddaba asmaada ayuu u gaar yahay nactigu ama nakira ha ahaado ama macrifo ha ahaado ama mufrad ha ahaado ama jamac ha ahaado ama musane ha ahaado ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado annactu nactigii huwa taabicu waa raacaha ka ka horeeya raacaya almushtaqu ee lasoo dhambashay ama lasoo ishtiqaaqday aw ilmu'awalu bihi ama lagu awilayo almubaayinu ee ukhayr ah ama khilaafaya lilafdi matbuucihi matbuuciisa lafdigiisa ayuu khilaafayaa walmuraadu waxaa looga jeedo bilmushtaqi mushtaq waxaa looga jeedaa ismulfaacili waa ismi faacil ka daaribin oo kaleba weeyi wasmu lmafcuuli waa ismi mafcuul ka madruubin oo kaleba weeye wa sifatu lmushabaha waa sifada mushabahada ah ka xasanin oo kaleba weeye wasmu tafdiili waa ismu tafdiil ka aclam oo kaleba weeye halkaa waxaynu ku haynaa ama si aynu arkaynaaba waxyaabaha mushtaqa looga jeedo waa ismiga faacil marka koobaad kelmaddaa sarfi baa ka hadlaya ismiga faacil sarfi baanan si fiican ugu baran doonaa waalmuraadu waxaa looga jeedo bilmushtaqi mushtaqu ismulfaacili waa ismi faacil ka daaribin oo kaleba weeyi daaribkaasi haddaba sifo uu noqonaya waxaan odhanayaa jaaa muxamedun addaaribu ama jaaa rajulun daaribun waa sifa labada jeerba wasmulmafcuuli ismiga mafcuul baa mushtaq ah ka madruubin oo kaleba weeye waa kii la garaacayey daraba baa laga soo ishtiqaaqday madruubkaasi nacti iyo sifo ayuu noqon waxaa la odhanayaa jaa jaaa rajulu madruubun ama jaaa muxamedun almadruubu wa sifatu lmushabaha sifada mushabahada ah ayaa mushtaqa waa xasan oo kale ka xasanin ereygaa xasanihi isna mushtaq weeyaano nacti ayuu noqonayaa xasanku wasmu tafdiili ismu tafdiilkii oo kale wey ka aclamkii cilmiga badnaa isna waa mushtaqoo sifu noqon walmuraadu ka looga jeedo bilmuawali ka lagu awilayo bilmushtaqi mushtaqa ka lagu awilayaa ismulishaarati waa ismulishaaraha ismu ishaaraha ayaa looga jeedaayo isna sida marartu waxaan soo maray bizaydin zayd haadaa ee kana haddaba marartu bizaydin haadaa markaan idhaa nactigu waa ereyga haadaa ah mancuudkuna waa ereyga zayd ah haadaaga nactiga ihi hadda mushtaq maahae waa mu'awalun bilmushtaqoo macnaha wuxuu ka dhigan yahay marartu bizaydin almushaari ilayhi ismigaa mafcuulee mushaaru ilayhiga ah ayaa lagu awilayaa walmuraadu waxaa looga jeedo bilmu'awali mu'awalka ka looga jeedo bilmushtaqi mushtaq lagu awilayo ismulishaarati waa ismulishaaraha naxwu marartu waxaan soo maray bizaydin zayd haadaa ee kana wasmulmawsuuli iyo ismiga mawsuul naxwu marartu waxaan soo maray bizaydin zayd alladii qaama zaydkii alladii kii ahaa qaama kacay alladii qaama markaynu nidhaahno waa ismi ismi mawsuul oo nactiya mushtaqa lagu awilayaana waa qaamada ismigeyga faacil wuxuu ka dhigan yahay marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii alqaa'imi taagnaa marartu bizaydin alqaa'imi ayuu ka dhigan yahay waduubaa isna ka mida oo bimacnaa saaxibin ah sida marartu birajulin nin baan soo maray ninkoodii maalin maalu saaxiiba ereygaa dii ihi waa nacti rajulkuna waa mancood diida waxaa lagu awilayaa bimacnaa saaxib dii maalin ay saaxibi maalin wa asmaau nasabi asmaada asmaau nasabka ah ee nisbooyinka faa'iidaysa ayaa ka mid a alxamdulilah ismiga nisbada iyo nasabka faa'iideeya sida marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray ninka oo dimishqiyin ree dimishqiya ereygaa dimishqiyin waa ismi inoo faa'iideynaya nasab iyo nisbo ayuu faa'iideynayaa waa dimishiqa halkaa inoogu qoran ayaa nisbo inoo faa'iideynaya waxayna ka dhigan tahay waa mansuubun ilaa dimishq magaalada dimishq nin loo nisbeeyo wa min daalika waxaa kamida mida nactiga muawalka ah aljumlatu jumlada ayaa ka mida jumladuna nacti noqota noqotaa laakiin waxa shardiya jumladu markay nactiga noqonayso inuu mancuudku uu yahay nakiro waxaad odhani jaaa rajulu eh, jaaa rajulu yadxaku ereygan yadxaku waa jumlo waa ficil mudaaric faacilkeeguna waa huwa haddaba yadxaku oo ficil ah iyo huwa oo faacil ah jumladaasaa fii maxali rafcin sifatu lirajula jaaa rajulu yadxaku haddii laakiin rajulkaasi uu macrifo noqdo oo nidhaa jaaa muxamedun yadxaku jumlada yadxaku noqon maysa sife eh waxay noqonaysaa maxay xaalay noqonaysaa jumladaasi jumlada waxa shardiga markay sifada noqonayso inay tahay jumladu jumla khabariya inay tahay waa jumlo khabara ah khabariyeah inshaa'iyada baa la diidaya khabariyada waxaa loo yaqaanaa jumlada run iyo been mid ahaan noqon karta shardi jumladu waa inay khabariye tahay khabariye waxaan uga jeednaa jumlo ama run noqonaysa ama been noqonaysa waa kow shardi labaad baa jira oo jumlada loo shardiyayo waxaana weeyi inay koobsato damiir damiir waa inay wadato walow haba qadarnaada hadduu doonaye jumladu waa inay damiir sidato ama raabid waa inay sidato raabidku wuxuu dooni ha ahaado wa min daalika kaa waxaa ka tirsan aljumlatu jumladiibaa ka tirsan wa shardu lmancuuti mancuudka waxaa loo shardiyaa bihaa jumlada lagu nactiyeynayo ka mawsuufka ah waxaa la shardiyaa an yakuuna inuu yahay nakirata nakiro inuu yahay shardiga koobaad waa inuu nakiro yahay sida wataquu ka baqa yowman maalin ka baqa maalinka oo turjacuuna fiihi laydiin celinayo ila allaahi xagga alle laydiin celinayo wataquu ka baqa yowman maalin ka baqa maalinka oo turjacuuna fiihi laydiin celin ila allaahi xagga alleh maalinta xagga alle laydiin celinayo ilaahay ka baqa waxaan u jeednaa aayaddaa mawsuufiyo sifo ayaa ku wada jira mawsuufku waa yowman kelmadda yowmanihi waa mawsuuf sifaduna waa jumlada turjacuuna ah jumladaa turjacuuna ee ficliyada ah oo ficil mudaaric iyo naa'ibu faacilkeegii ah jumladaa ficliyadiihi waa fii maxalli nasbin sifatun liyowm haddaba mancuudka shardi buu lahaa waa inuu nakiro yahay baynu isku ogeyn yoomku shardigii ma ka soo baxay mise kama soo bixin wuu ka soo baxay oo yoomku waa nakiro jumladu laba shardi baynu sheegnayoo inay khaberiye tahay kow baynu ka dhignay jumlada turjacuuna khaberiye ma tahay jawaabtu waa nacam shardiga labaad waxaynu nidhi jumlada turjacuuna waa inay raabid wadato raabidku waxa weeye waynu aragnaayo waa fiihi fiihi hada ku jirta weeyaan turjacuuna waawaljamaacada ku jirta hamoodin waa fiihi hada ku jirta ayaa raabida walow muqadarba ha ahaado wakadaalika kaa waxaa kamida almasderu masderkiibaa kamida masderkuna culima waxaynu ognahay inuu nacti noqdo oo masderkiibaa meel nacti ayaa isna dhacaya oo masder nactiya waa inaan helnaa ama aynu aragnaa masderkii oo nactiya wakadalika kaa waxaa lamida almasderu masderkiibaa lamida wayelzamu wuxuu laazimayaa masderku markuu nactiga dhacayo wayelzamu waxa waajibaya ifraaduhu inuu mufrad ahaado kow masderku waa inuu mufrad noqdo tallaabada koobaad wa tadkiiruhu inuu tadkiir lab inuu yahay waa tallaabada labaad taquulu waxaad odhani marartu waxaan soo maray birajulinin ninka oo cadlin caadila ayaan soo maray haddaba ereygaa cadlinihi waa sifo mawsuufkuna waa rajulka ka horeeya masderku markuu sifo dhaco culimmada luqadu laba qowl bay iskugu qabteen qole waxay yidhaahdeen mudaaf baa xadfan oo isaga ka horeeya oo wuxuu ahaa marartu biraj marartu waxaan soo maray birajulin rajulka oo dii cadlin cadaaladu saaxiiba dii diidaasaa kolkaa sifada ahayd diidii baa la xadfay oo masterka kolkaa cadliga ee nin cadaalada baan soo maray baa tihi cadaalada nin caadila maaha waa nin cadaalada mubaalaqa ahaan baad cadlin u tihi ilan caadilin waa nin caadila cadlina waa nin gebigiisuba cadaalada sow ma tidhaahdid beenaale markaad aragto been yaro socota ii timid been socota war been socota kolkaa beentu dee ma socoto ka ku yimidna been maaha waa nin beenaalo ah laakiin saad ugu mubaalaqoonaysid ayaa tidhi war ninka wejigiisa iyo madixiisa iyo lugihiisa iyo caloosh gebigiisuba waa been yaroo socota hamoodin in waxani qofba yahay waa beenti iyo caadi oo marya loo soo xidhay kolkaasaad odhanaysaa kidbigii baa yimid beenta lafteedii baaba ii timid wakadalika kaa waxaa lamida almasdaru masderkiibaa lamida wayelzamu wuxuu laazimayaa masderku ifraaduhu in la ifraadiyo mufrad laga dhigo wa tadkiiruhu iyo in tadkiir lagu sameeyo lab laga dhigo taquulu waxaad odhani marartu waxaan soo maray birajulinin ninka oo cadlin cadaalada ayaan soo maray sifadu hadda waa cadlin mawsuufkuna waa rajul sifadii cadlin ahayd mufradnimadii way laasimtay tadkiirnimadiina way laasimtay wa bimra'atin gabadh baan soo maray gabadha oo cadlin iyaduna caadilada baan soo maray weeg haddaba bimra'atin waa gabadh waa mawsuufki cadlina waa sifadii dhadig lagama dhigay waa inuu cadlin un ahad cadlatin ma odhanaysid ilain masderku markuu sifo dhaco tadkiir baa ayuu laazimaya iyo mufrad wa birajulayni laba nin baan soo maray birajulayni labada nin oo cadlin odhan maysid haddaba wa birajulayni cadlayni musane ka dhigi maysid kol hadduu waxa sifada noqday masder yahay waa inuu laazimo maxay ifraadka wabirajuleyni cadlin yaa mawsuufa markaa rajulayn baa mawsuufa yaa sifaa cadlin inay la soco inay agga tasniyadii ifraadka isku khilaafeen oo rajulayn oo mawsuufina waa muane cadlin oo sifadiihina waa mufrad sababtuna waxa weeye masderku markuu sifo dhaco wuxuu laazimaa ifraad buu laazimaa wa marartu waxaan soo maray birijaalin rag ragga oo cadlin wada caadiliina baan wanactu nactigii yatbacu wuxuu raaci almancuuta la tilmaamaha fii rafcihi xagga rafcaha ko waa inay rafcaha isku waafaqaan nactiga iyo mancuudku walow calaamatu rafcaha ma isku khilaafaan waxaa dhici karta inuu midna damo qaato midna wow qaato wanactu nactigu yatbacu wuxuu raacayaa almancuuta la nactiyeeyaha fii rafcihi xagga rafcaha wa nasbihi iyo xagga nasbaha wa khafdihi iyo xagga wa fii tacriifihi xagga macrifaynta wa tankiirihi iyo xagga nakiraynta intaba intaba haddii loo baahan yahy rafcaha iyo nasbaha iyo khafdaha iyo tacriifka iyo tankiirka shantaba way isku waafaqayaan uma in rafaca hadduu rafciyo halkan wuxuu doonayaa sheekhu inuu eego kelmaddaa hore waa toban qodob bay afar ka mid a iska raacaan baynu odhan jirnay kolka waxaa jira tobanka ay afarta way iska raacaan aynu dhihi jirnay nactiga xaqiiqiga abuu ah ahaa hadaba waxaa jira waxaa la yidhi nactiga xaqiiqi iyo sababika iyoon la kala qaadin ha la ogaado shan qodoboo ka mida inay laba iska raacaan ama xaqiiqi ha ahaado nactigu ama sababi ha ahaado rafcaha iyo nasbaha iyo khafdaha sow icraabkii maaha saddexdaasi tacriifka iyo tankiirka sow shan ma aha shantaa laba ka iska raaci icraabka saddexdiisa midba iska waafaqi tacriifka iyo tankiirkana midba iska waafaqi shantaa nactiga iyo mancuudku inay mid iska waafaqaan baa lagama maarmaana waa nactigii iyo mancuudkii waxaa inoo soo hadhay hadaba maadaamoo nactiga iyo mancuudku shantaa qodob laba ka mid ah iska waafaqeen ama sababi ha ahaadaan ama xaqiiqi ha ahaadaan shan kalea inoo dhiman shanta kale inoo dhimani waa ifraadka iyo taniyada iyo jamaca eeg ifraadka taniyada jamaca iyo tadkiirka iyo taaniifka shantaana haduu nactigu xaqiiqi yahay laba ka mida ah iska waafaqayaan haduu nactigu sababi yahayna ifraad iyo tatniya jamc weligii mufrad buu ahaan jiray tadkiirka iyo taaniiskana marfuuca ka dambeeya ayuu ku waafaqi jiray wanactu nactigii yatbacu wuxuu raacayaa almancuuta la nactiyeeyaha fii rafcihi rafcuhu ku raaci wa nasbihi nasbuhu ku raaci wa khafdihi khafdaha ayuu ku raaci wa fii tacriifihi macrifaynta ayuu ku raaci wa tankiirihi nakirayntiisuu ku raaci uma in rafaca hadduu rafciyo nactigu damiir almancuuti mancuudka damiirkiisa hadduu rafciyo uma in rafaca hadduu rafciyo damiir almancuuti mancuudka damiirkiisa hadduu rafciyo mancuudkii almustatiri mustatirka ahaa mancuudka mustatirka ah hadduu rafciyo damiir uu qaadanayo uma in rafaca hadduu rafciyo damiir almancuuti mancuudka damiirkiisa almustatiri fiihi isaga ku qarsoon almustatiri daamu idiin kasriyey mise almustatira buu yidhi in la kordhaba ayaa fiicnayd almustatira mu idiin kordhigay waa sax uma in rafaca hadduu rafciyo damiir almancuuti mancuudka damiirkiisa damiirkii almustatira mustatirka ahaa fiihi dhexdiisa mustatirka ku ahaa tabicahu aydana wuxuu ku raaci waa xaqiiqi hadduu yahay fii tadkiirihi labnimada iyo wa ta'niifihi dhedignimada labka iyo dhediga wuu wa fii ifraadihi mufridaynta iyo wa taniyatihi musanna ka dhigidda iyo wa jamcihi jamc ka dhigiddana wuu ku waafaqi saddexdaaba waa inuu shantaaba waa inuu laba ka mida ka waafaqo taquulu waxaad odhan qaama zaydun zayd baa kacay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa aw nactigii hadda alcaaqilu damiir ma rafcinayaa hadda mustatira damiir ma rafcinaya alcaaqilu markaynu nidhaa damiirku ma u bes haddaba caaqilkaasi zaydka wuxuu ku waafaqi afar dhinac afar dhinac bay iska waafaqayaan toban qodob bay afar ka iska waafaqayaan icraabka saddexdaa ah maxay iska waafaqeen saddexda icraab rafco macrifiyo nakiro maxay iska waafaqeen macrifa tadkiir iyo taaniis maxay iska waafaqeen tadkiir ifraad iyo taniya jamc maxay iska waafaqeen ifraad wara'aytu zaydan zayd baan arkay zaydkii alcaaqila caqliga lahaa alcaaqila waa nacti wuxuu rafcinayaa damiir mustatir oo mancuudka u noqonaya sidaa darteed waxaynu odhanaynaa nactigani waa nactigii xaqiiqiga ahaa isna afar dhinac buu iska waafaqayaan mancuudka icraabka nas bay isla joogaan ifraad iyo taniiya jamacna mufrad bay isla joogaan tadkiir iyo taniisna tadkiir bay isla joogaan macrif iyo nakirana macrifay isla joogaan wa marartu waxaan soo maray bizaydin zayd zaydkii alcaaqili caqliga lahaa wa marartu bizaydin alcaaqili hadda waad aragtaa waa xaqiiqigii uun wa jaa'ad hindun hinde ayaa timid hindadii alcaaqilatu caqliga lahayd wa ra'aytu hindan hinde ayaan arkay hindadii alcaaqilata caqliga lahayd wa marartu bihindin maalansanifka laba weji baan kusoo marnay sidan oo kale bihindin in la yidhaha iyo bihinde in la yidhaah wa marartu bihindin hinde ayaan soo maray hindadii alcaaqilati caqliga lahayd wa jaaa rajulu nin yimid caaqilun caqli leh qaybtan dhadignimadu usoo qaatay hadda hindooyinka ah oo dhadignimay iska waafaqayeen wa jaaa rajulu caaqilna nakiranimadu hadda usoo qaadanaya wa jaaa rajulu nin baa yimid ninka oo caaqilun caqli leh wa ra'aytu rajula nin baan arkay ninka oo caaqilan caqli leh wa marartu birajulin nin baan soo maray ninka oo caaqilin caqli leh wa jaaa zaydaani labadii zayd ayaa yimid alcaaqilaani ee caqliga lahaa muhananimada iyagoo iska waafaqay wa ra'aytu zaydayni labadii zayd ayaan arkay alcaaqilayni ee caqliga lahaa wa marartu bizaydayni labadii zayd baan soo maray alcaaqilayni ee caqliga lahaa wa jaa'a rajulaani laba nin baa yimid labada ninoo caaqilaani caqli leh wa ra'aytu rajulayni laba nin baan arkay labada ninoo caaqilayni caqli leh wa marartu birajulayni laba nin baan soo maray labada ninoo caaqilayni caqli leh wa jaa'a zayduuna zayduuntii ayaa timid alcaaqiluuna caqliga lahaa wara'aytu zaydiina zaydiintii ayaan arkay kaygani wuxu hi wara'aytu zaydayni buu qorayaa waa khalad zaydayni looma jeedo zaydiina baa loo jeedaa waa sadarka u dambeeya wara'aytu zaydayni ma aha soo sheegay ka wara'aytu zaydiina wey daalka waa la hoos dhigaa nuunkana la kordhigaa wara'aytu zaydiina ayaan arkay alcaaqilayni buu qorayay alcaaqiliina halkaana dhah nuunka kordhiga alcaaqiliina caqliga lahaa wamarartu bizaydayni buu qoraya wamarartu bizaydiina bay ahayd wa marartu bizaydiina og waxa tusaalahan inuu sax yahay sida kalena tusaya waxa kelmada sadarka uu ka bilowdo eega waa maxay kelmadu sadarku ka bilowdaa waa kelmadee jaaa zayduna buu ka bilowdaa jaaa zayduna saw jamac ma aha jamacan marfuuca unbaa mansuub iyo majruur laga dhigaya markii jaaa zayduna alcaaqiluuna aynu nidh maxaa ka dambeeyey wa ra-aytu zaydayni alcaaqilayni buu yidhi saw maaha halkaa uu musanaha ka dhigay waa kii hore oo jamaca ahaayo xarakadaa la khalday waxa wey waraaytu zaydiina alcaaqiliina weeyi wamarartu bizaydiina alcaaqiliina kan kalena wa jaaad waxaa yimid labadii hindo alcaaqilataani ee aqliga lahaa wa ra'aytu waxaan arkay alhindayni labadii hindo alcaaqilatayni ee caqliga lahaa wa marartu waxaan soo maray bilhindayni labadii hindo alcaaqilatayni ee aqliga caqliga lahaa wa jaaat waxaa yimid alhindaatu alcaaqilaatu caqliga wada lahaa wa ra'aytu waxaan arkay alhindaati hindooyinkii alcaaqilaati iyaguna caqliga lahaa wa marartu waxaan soo maray bilhindaati hindooyinkii alcaaqilaati caqliga lahaa haddaba hadduu nactigu xaqiiqi yahay halkaasaynu macal tusaalayaashiisa kaga soo baxnay hadduu sababi yahay waa ismi daahira markuu rafcinayo ama damiir baarisa wain rafaca hadduu rafciyo nactigu annactu nactigii alisma daahira ismi daahira hadduu rafciyo awi damiir albaarisa ama damiir baarisa ah hadduu rafciyo lam yuctabar looma qiimaynayo lama qiimaynayo xaalulmancuuti mancuudka xaaladiisa lama qiimaynayo fi tadkiiri xagga labnimada iyo wa tacniifi xagga dhedignimada waalifraadi xagga mufradnimada iyo wa taniyati xagga taniyada iyo waljamci xagga jamca waxaasoo dhan lama qiimaynayo bal yucdaa waxaa la siinayaa annactu nactiga waxaa la siinayaa xukma alficli ficil xukunkii ayaa la siin bal yucdaa waxaa la siin annactu nactigii waxaa la siin xukma alficli ficil xukunkii ayaa la siin fain kaana hadduu yahay faaciluhu faacilkiisu mu'anasan dhadig hadduu yahay unnisa waa la dhadigayn hadduu dhadig noqdo waa la dhadigayn wain kaana hadduu yahay almancuutu bihi ka lagu nactiyaynayaana mudakeran mudaker hadduu yahay wain kaana haba ahaado almancuutu bihi ka lagu nactiyaynayaa mudakeran waxaynu nihi bal hadda ufiirsa qaaciidadan nactigu hadduu ismi daahira rafciyo ama damiir baarisa rafciyo mancuudka xaaladiisa lama qiimaynayo ee xagga tadkiirka iyo tacniifka ah ee xagga ifraadka iyo tasniyada iyo jamaca ah waxaasoo dhan lama qiimaynayo waxaynu nidhi bal yucdaa waxa la siin annactu nactiga xukma alficli ficil xukunkii nactiga waa xukun ficil uun baynu siin kolka xukunka ficilka maxaa see weeye ficilku waxaynu ogeynin la odhan jiray wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan usnida markuu faacilku jamac yahay ama faacilku musane yahay ficilka waxaa waajib waa inuu weligiiba mufrad ahaada ila ficilkuba suuradii mufrad ku laazimaye xagga ifraadka iyo taniyada iyo jamca waa ficil oo kale ficilka xukunkiisuna wuxuu ahaa qaacid beytka hadda aan sheegayna in mufrad laga dhigo waa ko saddexdaa weligiiba nactiga silabigii waa mufrad xagga tadkiirka iyo taaniiska ficilku wuxuu waafaqi jiray marfuuca ka dambeeya oo marfuuciisu haduu yahay mudaker ficilku mudaker baa laga dhigi jirtadaa laga dayn jiray hadduu muana yahayna muana baa laga dhigi jiray sidii oo kalu munactigu marfuuca ka dambeeya u waafaqi wain rafaca hadduu rafciyo annactu nactigu hadduu rafciyo alisma daahira ismi daahira hadduu rafciyo aw damiir albaarisa damiir baarisa hadduu rafciyo lam yuctabar lama qiimaynayo xaalulmancuuti mancuudka xaaladiisa fi tadkiiri labka dhigidda iyo wa ta'niisi dhedika dhigidda walifraadi mufradnimada iyo wa taniyati labanimada iyo waljamci jamacnimada bal yucdaa waxaa la siin annactu nactiga waxaa la siin xukma alficli ficil xukunkiibaa la siin fain kaana faaciluhu faacilkiisu hadduu yahay mu'anahan dhadig hadduu yahay oo unasa waa la dhadigayn hadduu faacilku dhadig yahay waa la dhadigayn wain kaana haba ahaada almancuutu bihi ka lagu nactiyaynayaa mudakaran laba ha ahaado mancuudku mudakerba ha ahaadee kol hadduu faacilku dhadig yahay dhadig ha laga dhigo wain kaana faaciluhu faacilkiisu hadduu yahay mudakeran mid labana dukira labbaa laga dhigi wain kaana almancuutu bihi ka lagu nactiyeynayaa haba ahaado mu'anasan mid la dhadigeeyey wayustacmalu waa la isticmaali nactiga sababiga ah bilafdi lifraadi lafdiga mufradka bilafdi lifraadi lafdiga mufradka abaa loo isticmaali walaa yusanaa musane laga dhigi maayo walaa yujmacu jamacna laga dhigi maayo taquulu waxaad odhani jaaa zaydun zayd baa yimid zaydkii alqaa'imatu ay taagnayd ummuhu hooyadii hadda nactigii waa alqaa'ima mancuudkiina waa zaydun nactigani faacil buu rafcistay daahiroo ummuhuda dambe ah haddaba qaa'imka iyo zaydku waxay iska waafaqi shan dhinacun bay laba ka mida ah iska waafaqayaan icraabka waa inay iska waafaqaan oo rafcay isla joogaan macrifiya nakirana waa inay iska waafaqaan bes saddexda weji ee wawjuhulcraab iyo macrifiya nakira shantaa unbay laba kamida ah iska waafaqayaan rafciya macrifay isla yihiin amaa markaan eego alqaa'imatudan xagga ifraadka iyo tasniyadiiyo jamaca weligeedba waa mufrad markaynu eegno xagga tadkiirka iyo taaniiska zayd waa mancuudkiio waa mudakere qaa'imada sawka dhadig laga dhigay dee faacilka dambuu waafaqaya ummada dambuu waafaqaya daa'iman nactiga sababigiihi marfuuciisa dambuu waafaqaa wajaa'ad hindun hinde ayaa timid hindadii alqaa'imu uu taagnaa abuuhaa aabbaheed yaa nactiya hadda tusaalahan alqaa'imu baa nactiya yaana mancuud ah hinde ayaa mancuud ah nactigan iyo mancuudkan iyo iska waafaqeen saddexda awjuhulicraab rafcay iska waafaqeen tadki macrifo iyo nakirana macrifa iska waafaqeen amaa tadkiirka iyo taaniiska isma waafaqsana hindadu waa mancuudo waa dhadig qaa'imkuna waa lab qaaimku wuxuu labu noqday maadaamay hindi dhadig tahay marfuuca abka abu waafaqaya marfuuciisa ifraadiya tatniya jamacna nactiga sababigu weligiiba waa waa mufrad nactigani inuu sabibi sababi yahay maxaan ku garannay waxaan ku garannay wuxuu rafcistay ismi daahira wa taquulu waxaad odhani marartu birajulin nin baan soo maray ninka oo qaa'imatin ay taagan tahay ummuhu hooyadii wa bimra'atin gabadh baan soo maray gabadha oo qaa'imin uu taagan yahay abuuha aabbaheed wa marartu waxaa kaloon soo maray birajulayni laba nin labada nin oo qaa'imin ay taagan yihiin abuuhumaa aabbahood qaa'imin kan mufradkii waa nactigi rajulaynka horena waa mancuudki nactigu mufradun buu laazimaa baynu hi sababi markuu yahay wa marartu birijaalin rag baan soo maray ragoo qaa'imin ay taagtaagan yihiin aabbaa'uhum aabbayaashood ilaa ana sibaweyhi sheekha sibaweyhi la yidhaah qaala wuxuu ihi fiima idaa markuu yahay almarfuucu lagu rafcinayo binacti nactiga jamcan markuu sida aabaauhumta hadda qaa'imku u rafcistay kalmithaali akhiir tusaalaha ugu dambeeyo kaleba weeyaane sibawy wuxuu leeyahay hadduu nactigu ismiguu rafcinaya uu jamcu tagsiir noqdo buu yidhi jamcu fal axsanu waxaa wanaagsan fi nacti nactigana an yujmaca in la jamciyo jamca fa yuqaal waxaa la odhan marartu birijaalin qiyaamin aabaadaasi hadday jamc noqoto halka hore qiyaamka qaa'im mufrada waa laga dhigi karaa haddana actigii waa sababi jamcu tagsiirna waa laga dhigi karaa qiyaama labada wejiba sida weyhi uu baneeyey axsankana jamcu tagsiir ka dhigiduu ka dhigay wa marartu waxaa kaloo soo maray birajuli nin ninka oo qucuudin ay fadhfadhiyaan khilmaanuhu inamadiisu ereygan qucuuda laba wejibaa ku banaan inaan qucuud isticmaalo hadda qucuudkan hamoodina masder ereyga qucuudkaa mar masder baa loo isticmaalaa oo waa fadhiisiga laftiisa marna waa jamcu tagsiir oo qaacidka ayaa qucuud loo isticmaalaa waa jamcu qaacidin hadda keenan qucuudkani waa jamcu qaacidin bu halkan ugu jiraa wa marartu waxaan soo maray birajulinin ninka oo qucuudin ay wada fadhiyaan khilmaanuhu inamadiisu fa huwa afsaxu wuxuu ka fasaaxo badan yahay min qaa'imin aabaa'uhum iyo wa qaacidin khilmaanuhu bilifraadi mufradnimada jamcu tagsiirkana ka faa'iido badan oo ka fasaaxo badan walifraadu ifraadku kamaa taqadama sida inoo hormaray afsaxu wuxuu ka fasaaxo badan yahay min jamci tasxiixi in jamca tasxiixa laga dhigo inaan waxaa kaloo bannaan naxwu marartu birijaalin qaa'imiina aabaauhum qaa'imiinna way bannaan tahay laakiin waxa ka fasaaxo badan mufradka qaa'im ah inaynu qaadanno walifraadu ifraadka iyo mufradka dhigiddu kamaa taqadamo kii inoo hormaray oo kaleba weeyaane afsaxu uu ka fasaaxo badan yahay min jamci tasxiixi jamcu tasxiixa sida marartu waxaan soo maray birijaalin rag ragga oo qaa'imiina ay taagtaagan yihiin aabbaa'uhum aabbayaashood wa rajulin nin baan soo maray ninka oo qaacidiina ay fadhfadhiyaan khilmaanuhu inamadiisu haadihi tani amhilatu nacti waa nactiga amhiladiisa nactigii alraafici rafciyey lilismi daahir ismi daahira wa mihaalu raafici nactiga rafcinaya lidamiiri lbaarisi damiirka baariska ah nactiga rafcinaya tusaalihiisu qowluka waa qawlkaaga aad odhanayso jaa-anii waxa isoo gaadhay hulaamun wiil baa isoo hulaamu mra'atin gabadh wiilkeegiibaa isoo gaadhay hulaamu mra'atin daaribatuhu hiya gabadha oo daari halkaa muxuu jaani jaa-anii hulaamu mra'atin daaribatuhu waa in la kasriya haa waxa isoo gaadhay hulaamu mra'atin gabadh wiilkeed gabadho oo daaribatihi garaacaysa isaga hiya iyadu ereygan daaribatihi ihi waa nacti mancuudkuna waa imra'ada ka horaysa hadaba daaribati wuxuu rafcinayaa hiyadan ka dambaysa oo waa sababi mar hadduu wax muuqdaba rafciyey daaribati gabadha oo daaribatihi wiilka garaacaysa hiya iyadu ay garaacayso wa jaa-atnii waxaa ii timid amatu rajulin amatu rajulin halkaa rajulka kasra ma siiyey aniga uu godaya amatu rajulun buu leeyay waa khalad amatu rajulun ma aha jaaatnii waxaa ii timid amatu rajulin nin addoontii ayaa ii timid ninka oo daaribuha garaacaya huwa isagu gabadha garaacaya daaribuha waa nacti sababiya waayo damiir baarizuun ayuu rafciyo huwadan ah wa jaaanii waxaa kaloo ii yimid ghulaamu rijaalin rag wiilkoodii ayaa ii yimid ragga oo daaribuhu garaacaya wiilka hum iyagu ay garaacayaan wa faa'iidatuhu nactigan haddaba faa'iidadiisu waa faa'iidatu nacti nactigu horta asal ahaan muxuu faa'iideeyaa kow takhsiisulmancuuti mancuudka ayuu khasisayaa oo la khasisayaa mancuudka ayaa halkuu naka ahaa nakiro caam ah nakiro khaasa ah ka noqonaya haddaan idhaahdo maalan qalamun haddaan idhaa qalamun imise qalin baa soo gelaya waxaa soo gelaya laba qalin qalin duuga iyo qalin cusub labaduba way soo gelayaan qalamun hadaba hadaan idhaha qalamun jadiid ka waran maxaa iga baxay maxaa iga baxay muuna taksiis muuna macrifadii usoo yaro dhawaanin qalinan cusbayn ma raadsanaysi dee haddaan idhaha ra'aytu rajula nin baan arkay ama haddaad tidhaahdo darabanii rajulu nin baa i ninkii ku garaacay nin kasta wuu noqon karaa soo saa ma aha laakiin haddaan idhaha ka warran rajulun qasiir nin gaaban baa i garaacay gaaban haddaan raaciyo ka warran yaa la raadsanayaa ma nin dheer mise nin gaaban eeg miyaadan arkayn taksiis wa faa'iidatuhu nactiga faa'iidadiisu waa takhsiisulmancuuti ka la tilmaamaya in la khasiso in kaana hadduu yahay nakirata nakiro hadduu yahay sida marartu birajuli nin baan soo maray ninka oo saalixin wanaagsan hadda saalixani waa nactigii rajulkuna waa mancuudkii waxaan saalix ahayn buu inaga saaraya wa tawdiixuhu tawdiix ayuu isna waa faa'iidada labaa tawdiix buu noqdaa tawdiixu waxa weye ninku markuu macrifo yahay la iska garanayo in kaana macrifatan hadduu macrifo yahay naxu jaaa zaydun zayd baa yimid zaydkii alcaalimu cilmiga lahaa zaydku markiisa horeba macrifuu ahaa takhsiis ma faa'iideynayo nactigani ee laakiin tawdiix buu faa'iideynaya wuxuunbuu sii caddaynaya waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa limujaradi lmadxi madxi qura inuu u ahaado ayaa la arkaa waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa limujarad lmadxi madxi qura inuu u ahaado ayaa la arkaa waa mujarad lmadxi nactigu mararka qaar buu ammaanun faa'iideeyaa sida bismi illaahi araxmaani araxiim oo kale bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaanu ku bilaabanaynaa allaha arraxmaani raxmaanka ee naxariista naxariista waaweyn allaha arraxiimi raxiimka ee naxariista naxariista gaarka ah haddaba nactigu waa arraxmaan iyo arraxiim mancuudkuna waa allah odhan maysid waa taksiisoo ilaahay baa la garan la'yahay odhan maysid alraxmaan iyo alraxiim waa mujaradulmadxi oo ilaahay unbaad jeclaysatay tilmaamihiisa inaad ku ammaanto oo ammaan ad uga dhigto ow limujaradi dami cay oo qura ayuu nactigu faa'iideeyaa mararka qaar waa cay uun sida acuudu billaahi ilaahay baan magan galay min ashaydaani shaydaankii ayaan ka magan galay alrajiimi la fogeeyey ee naxariista alle laga fogeeyey nactigu waa ereyga alrajiimi ah mancuudkuna waa ereyga ashaydaani ah haddaba alrajiimi iyo ashaydaani labadaa erey waa nacti iyo mancuud eh shaydaanka waa la garan la'yahay ma nidhaahna may shaydaanka lama garan la'a min ashaydaani arajiim markaynu nidhaah haddaba ereygan rajiimihi wuxuu faa'iideynayaa uun waa mujaradu dami waa cay unbuu faa'iideynayaa awitaraxumi naxariis dalab buu noqdaa mararka qaar faa'iidada uu faa'iideynayaa waa ii oo kale allaahumma allahayow irxam u naxariiso cabdaka addoonkaaga miskiina ee miskiinka ee baahan nactigii waa ereyga almiskiina ah mancuudkuna waa ereyga cabdaka ah nactigan iyo mancuudkani waxay iska waafaqeen waan aragnaa wejiyada iska waafaqeen laakiin faa'iidadu waa maxay talow faa'iidadu waa mujaradu taraxum cabdaka almiskiin markaad tidhaa waa raxmad baa ilaahay ii naxariiso weeyaan taraxum ii nax weeyaan ow litaakiidi taakiid buu faa'iideeyaa mararka qaar nactigu mararka qaar waa taakiid bu faa'iideynayaa waxaa kamida mid a nactigii oo aayada faa'iideynaya aayadda uu ku yidhi tilka casharatun kaamila tilka taasi casharatun waa toban tobanka oo kaamilatun dhammaystiran waa toban dhammaystiran aaway haddaba halkaa aayaddaa qur'aanka ah nactigii waa kee waa ereyga kaamilo ah ayaa nactiya mancuudkiina waa kee ereyga cashara ah ayaa mancuud ah haddaba nactigan iyo mancuudkani maanta waxay faa'iideyna ta'kiidun nactigan kaamiladu waa ta'kiidun markuu ilaahay yihi tilka casharatun kaamila waa toban dhammaystiran horta haddii casharo lagu dayn lahaa toban naaqisihi miyay jiraan toban aan dhammaystirnayn miyay jiraan tiradu hadday tobanba noqon weydo sanaatiba hadday ka hadho tobanba lama yidhahyo waa sagaal iyo jajab tiradu toban goormay toban noqon kartaa dee markay dhammaystirantaumbay toban noqon kartaa haddii haddii toban ayna ahayn oo welibana boqol senti hal senti hadduu ka dhiman yahay tiradaasi ma aha tobanba dee santi intuu ka maqay maaha toban waa sagaal iyo jajab kolkaa hadaba ereyga kaamilo ihi casharada wuu iska sii dhamaystir wuu iska dhammaystiranayaa tawkiidun buu faa'iideynayaa tilka taasi casharatun toban weeyi tobanka oo kaamilatun dhammaystiran qofka xaajiga abu ah ilaahay lahaa haddaad hadyi weydo oo dadka hadiga lagu leeyahayna ad tahay ilan xaaji kasta hadyi qofku hadduu yahay min eh, masjid xaraam dadka ehelka u eh ree maka ma bixiyaan xajkaaguma hadduu yahay ifraadka ka loo yaqaano hadyi laguguma leh kolka haddaba hadaad eeg dadkii hadyiga lagu lahaa haddaad tahay ee hadyiga laga rabay haddaad tahay waxaa lagu leeyahay hadyigaa hadaad weydo iyo neefka la gowracayo hadaad weydo oo gawricii haddaad weydo waxaad samayn kartaa inaad saddex maalmood ku soonto xaramka walow laysku khilaafay xilliga saddexdaa maalmood la soomayo waa masalo laysku qabtay maalmaha eeg ilaahay wuxuu sheegay uun in xajka lagu soomayo saddex maalmood xajkaa lagu soomayaa a'immadu waxay isku qabteen kolkaas saddexdaasi kuwa yihiin toddobana markaad waddankaaga usoo noqoto ayaad soomi wa sabcatun idaa rajactum baad soomaysaa ilaahay wuxuu ihi saddex iyo toddoba tilka casharatun kaamila ereygan kaamiladihi tawkiidun buu faa'ideynaya wax kale inooma faa'ideynay waidaa kaana almancuutu la tilmaamuhu markuu yahay macluuman mid la garanayo markuu yahay biduuni nacti nactiga la'aantii mid la garanayo markuu yahay jaaza waxaa bannaan fi nacti nactigii alitbaacu in la raaciyo iyo walqaطcu in laga gooyo halkanna sheekhu wuxuu inoo sheegayaa haddii tilmaan haddaan la tilmaame sheego tilmaantiisana aan ka dambaysiiyo la tilmaamuhuna nin la garanayo uu yahay waxaa jira nin maxamed la yidhaahbaa imika innaga ardaydeenin ku dhex jira oo la yaqaan su-aasha marka la weydiinayo waa ra ka soo qaada moxamed baan idhi haddaba moxamed markaan idhaha waa la yska garanayaa kuu yahay haddaan maxamed kaa tilmaamo oon idhaha jaaa muxamadun alcaaqilu caaqilka la-aantiiba waa la garanayay moxamedku kuu yahay ereygan alcaaqilu ah ereygan alcaaqilu ah maxaa inagala gudboon kol haddii mancuudka una u baahnayn waad raacin kartaa oo waxaad odhanaysaa jaaa muxamedun alcaaqilu haddaad doontana waad qadcin kartaa oo waad ka goynaysaa waad ka jaranaysaa oo maxaad odhani jaaa muxamedun sow ma iska kor dhigo jaaa muxamedun alcaaila alcaaila waa amdaxu lcaaila waa mafcuul baad ka dhigtay haddaan idhaa marartu bimuxamedin alcaaqilu waan iska godani haddaan doono oo khabar baabaan ka dhigaya mubtada uu ka maqan yahay nactiga ama nacti baan ka dhigi oo waan taabic baan uga dhigi ama maqduuc baan ka dhigiyo waan ka goosan labada wajiba way ii banaan yihiin haddaba hadduu nactigu farabato ka warrama nactigii baa farabatay waxaan idhi jaaa muxamedun alcaaqilu alkaatibu alfaqiihu baan idhi imise nactiyaan sheegnay imise nactiyaan sheegay saddex nacti baan sheegay soo maaha mancuudku waxaa la eegayaa inuu saddexdaba u wada baahan yahay iyo inuu saddexdaba ka wada maarmayo iyo inuu saddexda badhna u baahan yahay badhna uu ka maarmayo hadduu mancuudku saddexdaba u wada baahan yahay saddexduba isaga ayay taabicu noqoni oo la raacini mayla fahanteen haduu u wada baahan yahay hadduu mancuudku saddexdaba ka maarmayo saddexda qaybna waad itbaacin oo waad raacin qaybna waad ka goosan dhammaan waad ka wada goosan dhammaan waad wada raacin saddexdaa weji baa iigu bannaan hadduu saddexdaba ka maarmayo una u baahnayn saddexdaba ka wada gooso saddexdaba wada raaci kala qaybiyo qaybna raaci qaybna ka gooso laakiin lama ogola qaybta la raacinaya ta dambe inay noqdaan haddaad ta hore ka goyso ta hore haddaad ka goyso maqduuc ka dhigato ka dambe ha raacinina iska daa waxaa jira haddaba nactigii hadduu qaybna ubaa mancuudku hadduu qaybna u baahan yahay qaybna una u baahnayn ka warama qaybtu u baahan yahay itbaacunbaa bannaan ha la raaciyo qaybta uuna u baahnayna saddex weji baa inoogu jira in iyagana la wada raaciyo iyo in iyagana laga wada jarto iyo in iyagana lasii kala qaybiyo inta wejiya meesha ka soo baxaysa waad aragtaa wa waidaa kaana almancuutu mancuudku markuu yahay macluuman mid la garanayo markuu yahay biduuni nacti nactiga la'aantii jaaza waxa bannaan fi nacti nactiga dhexdiisa alitbaacu in la raaciyo iyo walqaطcu in laga gooyo wa macna alqaطci qaطciga waxaa looga jeedaa an yurfaca in la rafciyo annactu nactiga in la rafciyo calaa annahu isagoo khabaru mubtadain mubtade khabaru ah halkaa khabaruda wuu iga goday damatayn buu siiyey kaygu khabaruda damatayn buu iga siiyey damo quraa loo baahnaa dama waaxida miya waaye calaa annahu isagoo khabaru mubtadain mubtade khabarkii ah mubtadaha oo maxduufin la xadfay wa yunsabu waana la nasbini bificlin ficil baa lagu nasbin ficilka oo maxduufin la xadfayo sida alxamdu lilaah ilaah baa mahadleh allihii alxamiidi xamiidka ahaayee xamdiga iska mutay haddaba alxamdu lilaahi alxamiidi markaan idhaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allaha alxamiidi xamiidka ee mahadda iska leh alxamiididaasaan ujeedaa waad ka goosan kartaa oo maxaan odhanayaa alxamdu lilaahi alxamiidu waan ka godaya alxamiidudaasi waa khabar mubtada ka maqan yahay ajaaza fiihi wuxuu baneeyey siba weyhi sheekha loo yaqaanaa aljara jar buu baneeyey waa marka la rafcinayo marka nacti laga dhigayaan doonaya cala alitbaaci taabicnimada lagu jirayo warafca rafca ayuu baneeyey bitaqdiiri huwa huwa lasoo qadarayo mubtadaa wa nasba nasbe ayuu baneeyey bitaqdiiri amdaxu amdaxu kioo lasoo qadarayo oo mafcuulun bihi laga dhigayo mas'aladii takarurkana halkanuu kusoo qaatay wa idaa takararat inucuutu nactiyadu hadday soo noqnoqdaan ay fara bataan waa nacti fara badan liwaaxidin mid qura oo mancuudo ayay usoo noqnoqdeen fain kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay macluuman mid la garanayo biduunihaa la jaaza waxaa banaan itbaacuhaa in la raaciyo kulluhaa gebi ahaan wa qadcuhaa in laga goosto kulluhaa gebi ahaan wa itbaaculbacdi qaar in la raaciyo wa qadculbacdi qaarna laga goosto bishardi taqdiimi lmutbac ka la raacinaya xagga hore xigaya laakiin ka hore haddaan ka goosto ka dambe ma raacin karayo intaasna waa intii hadda aynu ka warramaynay wain lam yucraf haddaan la geranayn mancuudka ilaa bimajmuucihaa nactigoo laysku wada geeyey mooyaane bian ixtaaja ilayhaa waa inuu u baahdee wajaba waxaa waajibaya itbaacuhaa in la raaciyo kulluhaa gebi ahaan hadduuna u wada baahnayn saddex baa inoogu bannaan nactigu hadduu farabato oo uuna u wada baahnayn saddex baa inoogu bannaan in la wada siiyo in laga wada gooyo in la kala qaybiyo waa markuuna u wada baahnayn haddaba uu ka wada maarmayo hadduu u wada baahan yahayna wej qura inoo bannaan dhammaantood in la wada raaciyo hadduu qaybna u baahan yahay qaybna una u baahnaynna qaybtu u baahan yahayna hal weji baa ku banaanoo raacin ah qaybtuna u baahnayna saddex weji wada raacin ka wada goosasho kala qaybin waad aragtaa wejiyo badan baa ka soo baxay wa in lam yucraf haddaan la garanaynin ilaa bimajmuucihaa iskugeyntooda mooyaane bian ixtaaja waa inuu u baahdo ilayhaa xaggeega waa inuu u baahdo wajaba waxaa waajibaya itbaacuhaa in la raaciyo kulluhaa gebi ahaan wain tacayana hadduu caynoobayo bibacdihaa qaarkood hadduu ku caynoobayo jaaza waxa bannaan fii maa cadaa daalika albacdi badhkaa inta ka soo hadhsan fii maa kii caddaa ka soo hadhay daalika kaa albacdi ee badhka ah alawjuhu wejiyada ahalaaatu ee saddexda ah inta una ku caynoobaynin saddex weji baa ku bannaan intuuna ku caynoobaynu ka maarmayo in la wada raacsado laga wada jarto la kala qaybiyo qaybahaa ayuu sheekhu nactigeennii ayuu ku soo maray hal gabay ayaan xasuustaa oo sharaxu hoosta uu ka qoray sharaxu gabaygu qorayo bal hada eega wuxuu leeyahay boga afar boqol iyo sideed iyo sagaashan inkastoo dabcadii aan sidan jiray maanta aanan sidanin dabcad kalean haystaa waa jumladu markay nactiga dhacday markuu ka waramayo hal gabay buu keenay walaqad amuru calaa laiimi yasubuni famadaytu uma taqultu laa yacniini wuxuu leeyahay walaqad amuru anuu waxaan soo maraa cala laimi ninka gudaafadda ah soo maraa qofka gudaafadda ah waan waan soo maraa ilan afku ka xaaraaye walaqad amuru waan soo maraa cala laimi ka gudaafadda ah. yasubuni isagoo icaayaya uma taqultu waxaan idhaahdaa laa yacniini aniga iima jeedo waaan aniga iima jeedo aniga ima caayay sidii ciduuna ii jeedin oo kalumaan ka soo qaadaa ma haysiin kaygu halkaa wuxuu qoraya walaqad amuru cala laiimi yasubuni faacifu uma aquulu laa yacniini gabaygu riwaayadda kale ayaa kolley aada u badnayd iyaduna walaqad amuru cala laiimi yasubuni famadaytu uma taqultu laa yaniini famadaytu uma taqultu laa yacniini walaqad amuru waxaan soo maraa cala ninka liita yasubuni isagoo icaayaya ayaan soo maraa famadaytu waan tagaa uma taqultu waxaan idhaahdaa laa yacniinii ani iima jeedo in sha allahu tacaala cashirkeenni maanta halkaa ayuu inoogu soo ururaya ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam su-aalihiibaa inoo jira laba gruub baa kolley waraaqihii aan u malaynayaa in la ii keenay bal hadda misxafka inoo soo qaada sidii caadadu inoo ahayd maanta labadaa gruub laba nin oo ka tirsan ayaa istaagaya misxafka musxafka waxaynu eegi doonaa in sha allahu tacaala waa xalqatu ibnu malik alandalusi xalqadaa iyo xalqatu imaami nawowi labadaa xalqadood labada nin ee kale ah mawliid rooble cali iyo maxamed abshir cumar labadaa nin ha soo kacaan waa mawliid rooble cali iyo maxamed abshir cumar labadaa nin ha soo kacaan maxamed abshir cumar waa amiir alxalqa maxamed abshir me mawlidna soo yar kala dur ka midow xaggan soo mar midowna xaggan soo mar waxaynu samayn doonaa biidn illaahi tacaala cashirkeennu maadaamu nacti ahaa suuratu idaa waqaca way gaagaaban tahay laakiin waxaad inoo soo saartiin suuratu lmumtaxina inoo soo saara waxaa ku horeynaya xalqatu imaam nawawi maxamed abshir cumar aayadda koowaad nacti iyo mancuud baan kaa rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima jaءakum min alxaq yukhrijuuna arasuula waإiyaakum an tu'minuu biاllahi rabbikum in kuntum kharajtum jihaada fii sabiilii wاbtiغaaءa mardaatii tusiruuna ilayhim bilmawadda waana aclamu bima akhfaytum wama aclantum waman yafcalhu minkum faqad dalla sawaaءa sabiil aayaddaa qur'aanka ah nacti iyo mancuud eg waad kala faa'iidaysanaysaa insha allah maxamed abshir cumar inoo eeg hadda aayaddaa maxaa nacti ku jira maxaa mancuud ku jira maxaa nacti ku jira maxaa mancuud ku jira aayadda hal minid baynu qofka siinaynay kolley waxaa qaadanaya mawlid rooble cali mawlid haye saddex nacti baad adu haysaa mawlidow bal hadal nacti iyo mancuud maxaad haysaa yaa kumaba jiro waay labada xalqadood ee ay ka kala socdaan ayaa usoo gurman doona talow abshir yaa usoo kacaya abshir waa xalqatu imaami nawowi hal inanoo soo kaca ayaa la rabaa waa daahir mustafe muxamed daahir mustafe muxamed nacam waay oo lamaydaan soconba miyaa waaye sheekh daahir iska fadhiiso waxaan doonayaa waktigaa inagu cidhiidhiya adiga yaa kuu soo kacaya nin sidaa isha u mariyey horay ilan su-aasha markaynu isku dirnay waa laga wada shaqaynayaa anu waan ka shaqeeyey kolley idinna waad ka shaqaynaysiinuun haye yaa u kacaya talow xalqatu ibnu malik lama hayo xalqatu ibnu malik cid u kacda miya ma imaamkii naxwada waaye cid u kaca xalqatu ibnu malik alandalusi waa yahay si guud ardayda waan u dhex dhigaya sheekh cali baa xaggan iga fadhiya mise sheekh maxamed baan idhaahdaa sheekh cali haye mid baa kuu muuqda haye sheekh caamir adigana mid baa kuu muuqda sheekh maxamed mid keliya nacam sheekh maxamed laba haye imisa laba mid imisa nacam xuseen mid baa kuu muuqda labaa kuu muuqda sheekh caamir haye saddex baa kuu muuqda su-aasha shan nacti ku jira aayaddaa koobaad shan nacti baa ku jira saddex kamidhi midihii laba weji bay leeyihiin saddex ka midihii laba weji bay leeyihiin laba ka midihina waa nacti maxdiya hadda yaa ayuha aladiina marka la eego ereyga ayu iyo ereyga aladiina aladiina waa nacti ayuna waa mancuud halkaa kow sow kuma hayno waxaa kaloo halkaa inoogu jira owliyaaa tulquuna ereyga tulquuna waa jumladii oo nactiya ereyga owliyaana waa jumladii waa ereygii mancuudka ahaa sow laba ma aha labadaasi waa keliya saasay ixtimaalaan waxaa kaloo ku jira bimaa akhfaytum ereyga maa marka nakira mawsuufa laga dhigo akhfaytum waa sifadii wamaa aclantum ereyga maa marka laga dhigo waa ta kale ee nakiro mawsuufa alantum waa sifadii waman yafcalhu oo kolkaa iyada iska daa aduu afartaa hore unbaa saxa waa labada horoon ixtimaal lahayn iyo bima bimaa akfaytum wamaa aclantum waman yafcaluda iska daa kolkaa afar afar nacti iyo afar mancuud ayaa aayaddaa inoogu jira waa cashirkeennii maanta markaynu ku tadbiiqinayno bal hadda waxa su-aashaasi way inaga gubatay oo xalqatu imaami nawowi waxba ugama soo xasilin aan weydiiyo xalqatu ibnu malik mawlid rooble aayaddaa aayadda ku xigta bal hadda mawliidow eeg in yasqafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsuduu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu wawaduu low takfuruun aayaddaa qur'aanka ah waxaan kaa weydiinaya cashirkeennii shalay toole waxaa jira erey jaazima iyo waxyaabihii uu jasmiyey bal intaa halkaa ku jirta iisoo taabo waayo nacti iyo mancuud aayaddaa kuma jiraan su-aasha waxaan u weydiin waayey kumaba jiraan aayadda labaad wax nactiya iyo wax mancuudihi in yaskafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsuduu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu'i wawaduu low takfuruun ya jaazim maxaa ku jira aayaddaa inta ficil ahaye maxaa jaazim ku jira midhkaa ii sheeg bisui bisui unbaa jaazima oo wa ya may bisui idaa bisui hay maxaa ku jira in baa ku jirta bisui iyadu waa xaraf jaare bisui waa maxay waa xaraf in oo qura ku jirta sax waa yahay ficil la jasminayo aayaddaa qur'aankaa maxaa ku jira ficil jasmisan maxaa aayadda aad haysaa saddexdaaba ii sheeg yaskafu calaamatuljasma ha ii sheeg xadfu nuun haye yakuunu calaamatuljasma ha ii sheeg xadfu nuun haye yabsutu calaamatuljasma ha ii sheeg xadfu nuun yabsutuun maxaa loo jasmiyey talow ma ficlu shardi ba mise waa jawaabu shardi jazaaka allah khayr waxay ku cadfan tahay halkee baa tidhi yasqafuuday ku cadfan tahay ma yasqafuuday ku cadfan tahay baa tidhi hayaay halkaa or bal sheek sheekh yabsuduuda halkay ku cadfan tahay waan isla garanay inay jasmisanta inay cadfisanta halkay ku cadfanta un sheeg halkay ku cadfan tahay baan idhi mise maba cadfana labada ficilkii ku cadfan tahay dee sheeg ya yakuunu bay ku cadfan tahay sax wey eeg in waxa ka dhalanaya eh, yaafuda hore yakunu iyo yabsudubaa ka dhalanaya waxa dhalanaya sidiisaba jawaab baa la yidhahdaa jawaabkiioo la qaybiyey wey waay bal su-aasha labaad aayadda saddexaad adiga ayaa qaadan doona lan tanfacakum arxaamukum walaa wlaadukum ywma alqiyaama yafsilu baynakum wallahu bima tacmaluuna basiir aayaddaa qur-aanka imise ficil mudaaric baad saddex baad ku haysaa waay saddexduba maxay icraabay ma rafcisan yihiin ma nasbisan yihiin ma isku icraabba ma isga kala duwan yihiin laba way rafcisan yihin waa labadeey yafsilu iyo tacmaluun haye yaa nasbiyey tanfacakum jazaaka allah khayr aayaddaa qur-aankaa imise damiiro fii maxali jarin aad ku haysaa hadda mustatirku inooguma jiro lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaama yafsilu baynakum wallahu bima tacmaluuna basiir imise damiir oo fii maxali jari inaad aayaddaa ku haysaa hal damiiroo fii maxalli jarina baad haysaa saaxiibkaa ka faa'iidayso haye imisaad haysaa aayadda qur-aankaa damiir fii maxalli jarina kuma jiraba damiir fii maxalli jarinihi jumhuurta ma kicinaa markaa jumhuuray bal ka warrama aayadda qur-aankaa imise damiiroo fii maxalli jarina haye cabdulqaadir nacam saddexdaa ii sheeg waa runtaayoo waa saddex arxaamukum wlaadukum iyo baynakum jazaaka allahu khayra saddexdaa damiirba fi maxali jarina insha allahu tacaala kolley su-aalaha looma wada diyaargaroobin ardayduna hasoo ha usoo diyaargaroobaan insha allah intaa ayuu maanta inoogu egaan doonaa wallahu subxaanahu wa tacala